ونبينا وخليلنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى باب wuxuu baab u yahay fii kam tusalli imisay ku tukanaysaa almar'atu haweenaydu fi hiyaabi maryaha yacnii imise shay bay u baahan tahay inay ku tukato maryaha xaggiisa markay tukanayso wa qaala cikrima cikrima waxaa uu ihi mowla bni cabbaas low waarat hadday daddo jasadaha jidhkeeda fii thawbin maro keliya hadday ku asturto la ajaztuhu waan bannayn lahaa yacnii maro oo salaadeeda waan ansixin lahaa buuhi cikrima qaala waxa uhi bukhaari xadaana abulyamaan alxakm bnu naafic alximsi qaala ahbarana shucayb ibni abi xamza diinaar can الزhriy mxamed bn shihaab qala ahbaranii curwa bn zubayr bn اlcawaam ana caaئiشha radi اllahu tacala canha qaalat laqad kana rasuul اllahi salى اllahu عalayh waslm rasuulka ilaahay waa ahaa yusalii mid tukada alfajra salaada subax fayashhadu macahu waa la soo xaadirayaan isaga maciis oo waa kala soo qaybgelayaan salaada subax nisaaun dumar oo min almuminaati muminaadka ka mida mutalaficaatin kuwaasoo isku duuduubay fii muruudihinna shalmadahooda iyo go'yaashooda gaarka ah uma yarjicna waa noqonaye ilaa buyuutihina guryahooday u noqonayeen maa yacrifuhunna xal aanu garanayn axadun axadna aanu garanayn xadiikan wuxuu tilmaamaya oo imaam bukhaari u baabaystay dumarkii inaan loo shardiyayn tiro mucayana oo maryaa inay ku tukadaan axaadiista qaar waa ku timi atusallii fii wa khimaar maryaa loo sheegayo laakiin jawaasku waxa uu yahay mara keliyana inay ku tukan karto haddii jirkeeda wada asturayo xadiika sida looga qaadanayaana waxay tahay waxaa la tilmaamay mutalaficaatin fii muruuihina muruud waa jamcu mirin waa go'yaalkii xilliga ay xidhanayeen waa waxaanaynu hadda shalmadaha u naqaanoo kale haddii shalmad weyn oo tin iyo cidhibba madax laga bilaabo ilaa lugaheeda asturaya haddii ay xidhan tahay waa ku tukanaysa sharina maaha laba shay iyo saddex khimaar iyo shalmad iyo toob iyo wax uga hooseeya inay xidhataa shari maaha wayna dhacda hadda waa laysweydiiyaa oo gabadhu markay gurigeeda joogto waxaan hadda loo bixiya go-salaadeedka oo loogu talagalay inay ku tukadaan waa dircay xidhanayeenunbay ka tosheen mara weyn oo ilaa madaxa u dadaysa haddii hoostiisa aanay waxbaba ka xidhan oo keligii ay dhex gasho ya salaadda ma ku ansaxaysaa waa tanaynu ka hadlayna wey salaadda waa ugu ansaxaysaa yacni waa maradaa keliya inay ku tukato salaadda waa ugu ansaxaysaa laakiin waa inuu yahay mid xubnihii waajibka ahaa asturaya waa inuu yahay kam tusali lmar'atu min aiyaab yani maa shaaat intay doonto laakiin waxaa waajib ku ah intii la doonayo in la asturo inay asturto abcan waana jirhko dhan waxaan ka ahayn labada kaf iyo wejiga qadamaynkana waa la ysku hayaa khilaafka ku jira jumhuurtu waxay leeyihiin ha la dado qadamaynka lafteeda labada cagood laakiin sida xanafiyadu ay qabaan xooga badani waxa uu yahay sheekhulislaam ibnu taymiyana uu xoojinayo in aanay waajib ahayn oo la siinaya labada gomadood waxaa la siinaya labada kaf iyo wejiga xukunkooda la siinaya asalkay baaqi ku noqonayso xadiika umi salme tilmaamaya ida kaana darcu saabiqan yuqai uhuura qadamayha xadiikaasina waa mawquuf weeye marfuucahan uma ansixin asalkuna waxa uu yahay inaan waajib ku haynba asala waana maa yabduu min mihnatiha markay shaqaynayso wixii muuqanayay inay iska muuqdaan dhib malaha xadiiku masaail badanoo kale laga qaadanaya oo ku saabsan salaada subax xiliga la tukanayo laakiin halkeeda inoogu iman doonta baabu mawaaqiiti ala ama kitaabu mawaaqiiti sala ayuu inoogu soo noqon doonaa insha allahu tacaala baabun wuxuu baabu yahay idaa salla haddii uu tukado fii thawbin mara hadduu ku tukado lahu aclaamun liidima leh wa nadara uu eego ilaa calamiha liidimaheeda uu eego ama calaamadaheeda qaala waxau hi bukhaari xadaanaa axmed bnu yunus wa axmed bnu cabdillaah ibni yunus alyurbuuci atamiimi awowgii baa loo nisbeeyey horeynuusoo mar qaala waxau hi xadaanaa ibraahim bnu sacd wa ibn ibrahim ibn cabdاraxman ibn cawf qala xadaana bnu shihaab can curwata can caaisha radi allahu tacala canha ana nabiya sal اllahu alayh wasalam nabigu sallaa waa tukaday fii khamiisatin goobuu ku tukaday laha ay u sugnaatay aclaamun liidima ay u sugnaatay yani khamiisadu waa gooyaashii xilligaa ugu fiicnaa wuxuu ahaa mulawan buu ahaa midab buu lahaa liidimana waa lahaa waana jilicsanaa khamiisuu ahaa nabigu ilaa aclaamiha liidimaheeda ayuu eegay nadratan eegmo isagoo salaaddii tukanaya falama insarafa goortii uu salaadda ka gadoomay ka baxay qaala waxau hi idhabuu la taga bikhamiisatii haadihi go'an isaga ah ilaa abi jahmin ninka abijahm la yidhaahda ula taga waa camr bnu xudayfa alqurashi alcadawi waana ninkii usoo hadyadeeyey khamiisadan lafteeda ilaa abi jahmin u geeye waatunii ii keena biambijaaniyati abijahmin ambijaaniyada abijahmna ii keena ambijaaniyaduna waxay cagsi ku tahay khamiisada waa go adag oo waxa weeye aan midab lahayn lidimana aan lahayn ambijaaniyadiisai keena ta macnaheeduna wuxuu u dhacaya khamiisada waxaa u soo hadiyadeeyey ninka abijaham la yidhaahdo nabiguna calayhi salaau wasalaam kana yaqbalu lhadiyata wayuiibu calayha hadiyadda waa aqbalay cidna kuma celinayn nabigu calayhi salaau wasalaam dabeedna nabigu waxa uu jeclaystay maadaama lagu celinayo hadiyadiisii in badelkeeda laga dalbo si mar walba hadiyada looga aqbalo wuxuu uhi nabigu fainaha khamiisadu alhatni waa iga mashquulisay aanifan hadda can salaatii salaada ayay iga mashquulisay wa qaala hishaam bnu curwata can abihi can caaisha radia allahu tacaala canha qaala nabiyu sal allahu alayh nabigu waxau hi kuntu waxaan ahaa anduru mid eega ilaa calamiha lidimadeeda wlxaal ana fi salaa anoo salaada ku sugan faahaafu waxaan ka baqaya an taftinanii salaadayda inay iga fitnayso oo ay iga mashquuliso mar dambe sidaa awgeed buu nabigu isu dhaafiyey xadiiku wuxuu daliil u yahay imaam lbukhaari u baabaysanaya marada liidimaha leh ama sharaxan ee la xardhay ee la inay bannaan in lagu tukado waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaya shayga qurxoon ee la sharaxay ee inaanay habboonayn in lagu tukado ama si kale hadayn u dhigno shaygaad is salaadu kaa mashquulinaya oo sijaayadii kuu taallay oo kale waa sijaayad aad loo sharaxay oo aad loo xardhay loo qurxiyey markaad eegayso mawdicu sujuud calaamadaha iyo midabada iyo liidimaha ku yaala haddii aad eegayso oo aad kaga mashquulayso salaada inaanay habboonayn inaad ku tukato salaada lagu tukanaya waa ansaxaysaa laakiin waxaa lagaa doonaya waxa khushuucdaada ilaalinaya inaad ku dadaasho wixii kaa mashquulinaya salaadana in laga fogaado ta noocaasa waa mid laynoogu yeedhay waana tuu nabigu sameeye calayhi salaau wasalaam walibana nabigu calayhi salaau wasalaam wuxuu ku dadaalayay xaalada akmalka ugu dhammayska tiran salaadiisa inuu ku guto ayuu nabigu danaynaya alayhi salaau wasalaam baabun wuxuu baabu yahay idaa sallaa hadduu ku tukado thawbin maro musallabin saliib leh saliib ku yaallo aw ama tasaawiira ay thawbin dii tasaawiira ama maro sawir u saaxiiba haddii uu ku in salla haddii uu ku tukado hal tafsudu ma fasahadaysa salaatuhu salaadiisu iyo wamaa shaygii yunhaa la diiday oo can dalika waxa ka mida yani iyo waxyaabihii la in lagu tukado waxa weeye salaada ma fasahaadinaysa waa maryihii la in lagu tukado ama sideeda loo diiday in la xidho yunhaa can dalika min athiyaab maryihii la diiday sidoodaba in la xidho salaada lagu tukanaya ma bannaanta mise ma bannaana ma ansaxaysaa haddii lagu tukado mise ansixi mayso xadiikaynu dul marayna kadibna masaladaynu ka hadlay qaala waxau hi bukhaari xadaana abu macmar cabdulaahi ibnu camrin almuqcad qaala waxau hi xadaana cabdulwaari ibni saciid qala xadaana cabdulcasiiz ibnu suhayb albunani albasri can anas radia allahu tacaala can kaana wa ahaa qiraamun dah licaaishata caaisha u sugnaaday satarat bihi qiraamkaasoo ay ku asturtay jaaniba beytiha gurigeeda dhinac ka mida faqaala nabiyu sal llahu alayh wasalam nabigu waxa uu ihi amiitii naga zuuli oo naga fogay cannaa annaga xagga yaga qiraamaki haada daahaagan isaga ah fa innahu maxaa yeelay laa tasaalu ka zuuli mayso tasaawiiruhu sawiradiisu tacridu inay ii soo bambaxayso ay ii muuqanayso fii salaatii salaadayda wuxuu tilmaamaya nabigu calayhi salaatu wasalaam caaisha ayuu u soo galay oo ku xidhatay gurigeeda daah ku xidhatay waxayna ku xidhay guriga halka laga soo galo ama halka asalkee weyn iyo halka dambe balbalada ah gurada yaree dambe albaabka u dhaxeeya ayay daaha ku xidhatay daahuna wuxuu ahaa waxa weeye sawir labuu ahaa oo sharaxan buu ahaa dabna nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu i oo naga foge oo meesha ka qaat waayo intaan salaada tukanayay waxa wey waa ku mashquulay oo waxa ii muuqanaysay sawiradiisa ii muuqanaysay baabka la baabaysanaya ma lagu tukanayaa maro sawirle ma lagu tukanayaa ama saliib leh iyo shay la isu diiday xidhashadiis ma lagu tukanayaa culimmada qaar waxay yidhaahdeen xadiid iyo tarjamadu isma laha tarjamada saddex shay baa lagu sheeg waa shaygii saliibka lahaa maradii saliibka lahayd in lagu tukanayo ama maradii sawirka lahayd in lagu tukanayo ama maradii laysu diiday xariirtii wixii la ah in lagu tukanayo saddexdaasaa la baabaystay waxaa laga hadlayeyna maro la xidhan yahayba ma aha ee waa daah meel suan buu ahaa daah meel suran ayuu ahaa ibnu xajar waxa uu leeyahay isma diidayso saddexduna waa soo gudagelayeen oo nabigu calayhi salaatu wasalaam daahi meeshaa sudhnaa haddii loo diiday sawirka uu leeyahay qofka inay salaada ka mashquulinayso waxaaba ka mudan kii la xidhnaabaa ka mudan kii la xidhanayay ayaa ka sii mudan ee ka la xidhanayayna waxaa la mida ah shaygii saliibka lahaa oo labadaasina waa isku xukum waayo labaduba waxay sabab u ahaayeen ilaahay cibaadadiisa in lagu gaaloobo ayay sabab u ahaayeen waa sawirka iyo saliibka labadaba hayga la isu diidayna hayga haddii la isu diiday xidhashadiisa khaarij asala iyadoo aan salaadba la tukanayn salaada gudaheeda in la isu diidaana waa min baabi wla waa kasii mudan tahay ama shaygii si umuma la isugu diiday in xidho maryihii laysu diiday in la xidho salaada gudaheedana waa sii ta'akudaysa oo in laga fogaado ayaa sii adkaanaysa masaaishan la tilmaamayna waa masaladay culimmadu u yaqaanaan in shaygii ay ku kulmaan amar iyo nahyi inuu ku kulmo amar iyo nahyi maxaynu uga jeednaa qofkii shay sawirle inuu xidho waa la diiday shay calaamad saliibi ku yaallo inuu xidho waa la diiday xariirtii inuu xidho waa la diiday maryo bini aadam leeyahay oo soo xaday ama soo boobay inuu xidho waa loo diiday salaadii inuu tukadana waa la faray xilligii salaadii maryaha noocaasa buu xidhan yahi ku tukado salaadii waa laga doona oo waa maluub inuu tukado waxaanuu xidhan yahayna waa mamnuuc amar iyo nahyi baa kulmay sidee laga yeelaya sida jumhuuru ahlilcilmi qabaan waxay leeyihiin amarka iyo nahyigu hadday kala soocmayaan oo jihadu ay munfak tahay oo nahyiguna uu meel ku dhacayo amarkuna uu meel ku dhacayo xaaladda noocaasa dambigii xidhashada shaygana waa qaadanaya salaadiisuna waa ansaxaysa waxaa la mida ah, mara uu jiidayo oo isbaala inuu ku tukado ayaa waxawey lamida ah. qaacidada noocaasa culimmadu way isla qaateen si guud fanafyu sixatin wanafyu ljri fii waqti kurhin lisalaati yajri inay kulmaan ajarka in laysu diido iyo sixada in diido waxaa u tusaale ah salaada in laysu diidoo kale waxaa la yidhi xilliga noocaas guud ahaan waxaa la yidhi salaadda ha badsado laakiin waxaa la yidhi xilliya cayiman salaadu waa mamnuuc milu salaati bilxariiri wadahab aw fi makani اlgasb wاlwuduء qalb wmacطini wmanhaji wmaqdara kaniisati wadii xamiimin majzara waa goob kasta iyo shay kasta oo la diiday in lagu tukado ayaa soo gudagelaya saddex xaala loo kala qaadaya amar iyo nahyi kulmay midi waxay tahay nahyigu wuxuu ku dhacayaa shayga laf ahaantiisa kaasi waa fasaad qacan fasaad baa ka dhasha waa zinadii oo kale nahyigu wuxuu ku dhacayaa daatada shayga ayuu ku dhacaya oo zinadu sideeday mamnuucu tahay suuragal maaha amar inuu ku yimaado ama shay in laga dhaliyo laga tartiibiyo ama ilmihii ka dhashay laysu nisbeeyo waxyaabaha noocaasi suuragalka ma aha waayo shayga laftiisa manhiya nahyigu haduu u nodo ama diidmadu ay u noqoto shayga laf ahaantiisa fasaadunbaa ka dhasha kaasi waa xaalo khilaafna kama taagna culimada dhexdooda ana nahya yaqtadi lfasaad xaalada labaad nahyigu wuxuu u noqonayaa tilmaan ama wasfi mulaasim u ah shayga sida shardigiisoo kale shayga shardigiisoo kale u noqonay ama shay cibaadada noocaasa la'aanteed aan la samayn karin waa sida in la diiday salaadii xiliyo cayiman in salaaddii laysu diiday waxay leeyihiin culimmadu salaadaasi ansixi mayso salaaddii casar dabadeed ama salaaddii subax dabadeed wixii laga soo reebay mooyaane iyo xiliyadii la diiday salaada inaad salaad bilowdo bilaa sababa oo sunnayaal badsiya waxay leeyihin waxay u noqonaysaa liwasfin mulaasimin bay u noqonaysaa salaadaasi waa faasid weeye mana xidhmayso mana ansaxayso mana ansaxayso xaaladda saddexaad waa nahyigii amarkii inay kala soocmayaan waa tusaalayaashan aynu hayno shay saliib le in la xidho sidiisaa loo diiday daakhil sala wa khaarij asala ama salaada gudaheeda ha noqoto ama salaada bannaankeeda ha noqoto shay saliibleh in la xidhaa waa mamnuuc shay sawirleh in la xidhaa waa mamnuuc xariirtii in la xidhaa waa mamnuuc mara aadan lahayn oo aad soo xaday inaad xidhataa waa mamnuuc ama salaad ku tuko ama ha ku tukan sideeday mamnuucu tahay waxayna mamnuucu tahay shaygan tilmaanta laba hadda mamnuuc ka ah waxaana mamnuuc ka ah xidhashadiis ayaa mamnuuc ka ah amaa qadiyadda salaad in lagu tukanayo salaada tukashadeedu iyaduna waa masalo kale wey shaygaa inaad xidhataa sidiisuu mamnuucu yah salaad inaad tukataana sideedaa lagaaga doonaya sideedaa lagaaga doonaya marka waxay leeyihin xaalku hadduu sidaa waa sida jamaahiirtu ay qabaan ee loo badan yahay waxaa loo odhanayaa cibaadadii waa ka ansaxaysaa amarkaasina waa fulayaa diidmada la diidayna dembigeedii baad qaadanaysaa waxaa la mida ah, gabadhii waajib ku ah walilaahi cala nnaasi xiju lbeyti man istaaaca ilayhi sabiila xajka inay adaa waajib ku ah waxaa kaloo mamnuuc ka ah maxram la'aan socdaal inay gashaan mamnuuc ka ah idan hadday safar xajka u gelayso maxram la'aanna xajka ay u socdaalayso waxaa ku kulmaya amar iyo nahyi baa ku kulmaya inay xajidana waa la faray maxram la'aan inay socotona waa la diiday sidee la yeelaya waxaan leenahay xajku waa kaa gudayaa laakiin dembigii maxram la'aantana dushaaduu saaran oo waxay culimmadu u yaqaanaan yasixu maca alimi surwaal aad shiidayso oo musbila inaad xidhato waa la sideedaba isbaal inaad samayso waa laakiin salaada haddaad ku tukanayso waxaan leenahay yasixu maca alimi salaaddii waa kaa oo waajibkaasi waa kaa dhacaya dembigii isbaalkuna waa ku saaran yahay kuma bannaana haddii aad ku tukato waa laba jiho kala duwan wey salaaddu waa kaa ansaxaysaa shayga aad xidhan tahay ee aad uba xidhatay inaad ku tukatana dembigiisa waad qaadanaysaa intii aad ku tukanaysay tusaalayaashu waa badan laakiin waxaa dhacda culimmadu iyagoo qaacidadaa isla qaatay tafaasiisha inay isku khilaafaan oo maalan maradii la dhacay oo kale athawb lmaqsuub ee xanaabiladu waxay leeyihiin salaadu ku ansixi mayso dhulkii la dhacay baa lamida almakaan lmaqsuub salaada lagu tukanaya ansixi mayso maxaysaa u leeyihiin waxay leeyihiin ficilka salaada laftiisu wuxuu ku dhacayaa wax xaaraana buu ku dhacaya marka ficilka salaada lafteeda mamnuuca sujuudii iyo rukuucdii la samaynayay iyo istaagii la istaagayo salaada lafteeda mamnuuca waayo waxaa lagu samaynaya wax mamnuuca ayaa lagu samaynaya laakiin jumhuurtu waxay leeyihin waa laba kala soocmaya jihada kala soocmaysana waxaa looga jeedaa shaygu daakhil asala wa khaarij asala haddii salaad la tukanayo yacni diidmadiisu haddaanay salaada ku xidhnayn diidmadiisu haddaanay salaada ku xidhnayn oo hadii la tukanayo iyo haddii aan la tukanayn mar walba waa mamnuuc ka noocaasa waxay leeyihiin jihadu waa kala soocan diidmadu hadday gaar ku tahay salaadana oo aanay ka soocmaynna waxay leeyihiin salaadu ansixi mayso waa wakhtigii la diiday oo kale diidmada wakhtigaa la diiday waxa la diiday waa salaad wax kale lama diidin marka wakhtiga noocaasa salaadunbaa la diiday alaad bay gaar u tahay xiliyada noocaas alaadaasi ansixi mayso alaadaasi waxa wey ansixi mayso masaaishan ka hadlaynoo dhani kuwaasay gudagelayaan waa shaygii saliibka lahaa kii sawirka lahaa shaygii sidiisaba laysu diiday in la xidho qaabkii la doonaha laysu diido ama xariir ha noqdo ama mid la xaday ha noqdo iyo wixii lamida kii isbaalka lagu sameeyey ee xadkii loogu talagalay la dhaafiyey waxyaabahaasoo dhani waa isku xukun jamaahiirtuna waxay qabaan annaha tasixu maca alimi salaaduna inay ansaxayso ee shaygaa dembigiisana in waxaweeye lagugu leeyahay baabun wuxuu baabu yahay man axad sallaa ku tukada fii faruuji xariir xariir waxa weeye jeexan alfaruuj waa almashquuq waa kii jeexnaa wey yani shaygii xariirta laga sameeye jeexnaa in lagu tukado haddaanu jeexnaynna waa la mid uma nazacahu kadibna siibay qaala waxa ui buhaari xadaana cabdulaahi bnu yuusuf wa atinisi qaala xadaana ley bni sacd can yaziid bni abi xabiib almasri can abi lkhayr marhad bni cabdilaahi اlyazani can cuqbata bni caamir qaala waxa ui radi allahu taala can qaala waxa ui uhdiya waa loo soo hadiyeeyey ila nabiyi sal allahu alayhi wasalam nabiga xaggiisa waxaa u soo hadiyeeyey ukaydir saaxibu dawmat ljandal ninkii ka talinaya dawmat aljandal ayaa usoo hadiyadeeyey ee ukaydir loo yaqaanay wuxuu usoo hadiyadeeyey faruuju xariir xariir waxa weeye jeexan waxay ahayd cabaayad xagga dambe ka jeexan buu ahaa mashquuqun min alkhalfi xagga dambe ayuu ka jeexnaa falabisahu nabigu waa xidhay fasallaa fiihi kadibna nabigu waa ku tukaday uma insarafa nabigu salaaddii buu ka gadoomay fanazacahu waa siibay nascan shadiidan siibitaan adag oo daran ayuu siibay yani si xooga ayuu isaga bixiyey nabigu kalkaarihi lahu sidii mid diidan oo kale waqaala nabigu waxa uhi laa ymbaii hada maradani uma haboona lilmuttaqiina kuwa alle ka cabsanaya uma haboona yani inay xidhaan iyo inay ku tukadaan toonna xadiiku wuxuu tilmaamaya nabigu calayhi salaau wasalaam shay xariira inuu ku tukaday waxaana lagu qaadayaa intii aan la diidin waayo markii dambe waa la diiday raggu inay xidhaan oo xaraamun cala ukuuri ummati xillun liinaaiha dahabka iyo xariirta waa loo diiday ragga waa loo diiday dumarkana waa loo baneeyey waa intii aan la diidin laakiin markii dambe in lagu tukada xaaraan bay noqonaysaa sida in la xidhaaba ay xaaraan u tahay ayaan loogu tukanayn haddii lagu tukadana xukumkeeda waataynu ka soo hadalnay inay ku dhisan tahay ma wuxuu u noqonayaa lidaati lmanhiyi canhu aw lishayin khaarijin buu u noqonaya fakullu nahyin caada lidawaati aw lishuruuطi mufsidan sayaati wain yacud likhaarijin kalcimmati falan yadira fafhamana lcilati waata ibnu cuaymiin uu yidhaahdo shaygu hadduu u noqdo shay ka baxsan cibaadada oo cibaadada gudaheeda iyo khaarijkeeda labadaba waa la diiday yani sideeduu mamnuucu yahay salaada gaarkuma aha ka noocaasa haddii lagu tukado waa yasixu maca alimi waxaa soo gudagelaya xariirtii in lagu tukado tukashada nabigu calayhi salaatu wasalaam halkan uu ku tukanayana waa qabla almanci waa inta la diidin wey baabu alaati wuxuu baabu yahay in lagu tukado fi thawbi maradi almari casay maro cas ma lagu tukanaya xadaana muxamed ibnu carcara bukhaari wuxuu yihi waxaa noo warramay shiikha la yidhahdo muxamed ibni carcara ibni lberind qaala waxau yihi xadaana cumar bnu abi zaa'ida alkuufi can cawd ibni abi juxayfa can abiih oo abi juxayfa wahb bni cabdillaahi asuwaai radia allahu tacaala canhu qaala waxa uu ra'aytu rasuul allahi sal allahu alayh wasalam rasuulkii alla baan arkay fii qubbatin waxa weeye qubba ku sugan xamraaa cas qubba waa la yaqaanaa waa tendhadii u samaysnayd sidaasoo kale u samaysnayd xamraaa qubbadaasoo cas oo min adamin harag ka samaysan bilaalan bilaal oo akhada qaatay waduu'a rasuulillaahi sal allahu alayh wasalam weysadii rasuulka alle waxa weeye qaaday wara'aytu waxaan arkay annaasa dadka oo yabtadiruuna u baratamaya daka alwuduu weysada yada ah faman axadkii asaaba minhu shayan faman axadkii asaaba haleela minhu biyaha weysada xaggeeda xaal uu ayan hay haleela masaxa bihi tamasaxa bihi waa isku masaxay yani biyahaas nabigu ku weysaysanaya qofkii wax ku gaadha waa isku masaxay waman lam yusib kii aan haleelin minhu biyaha xaggiisa xaaluu ka yahay shayan shay ahada waa ka qaadanay min balali yadi saaxibihi qacanta saaxiibkii qoyaankiis ayuu ka qaadanay uma ra'aytu bilaalan waxaan arkay bilaal akhada isagoo qaaday canazatan murjuskii isagoo qaaday farakazaha waa taagay wa kharaja nabiyu sal allahu alayh wasalam nabigu waa soo baxay fii xullatin isku joog buu ku soo baxay xamraaa cas mushamiran isagoo faydan oo waxa weeye fayday oo dacalka haysta sallaa nabigu waa tukaday ila alcanazati murjiska xaggiisa ayuu u tukaday binnaasi dadka ayuu tujiyey rakcatayni laba ragcadood yani dadkiibuu tujiyey isagoo murjiska xaggiisa u tukanaya oo sutro ka dhiganaya wa ra'aytu nnaasa dadka ayaan arkay iyo wadawaabba xoolihii yamuruuna iyagoo maraya min bayni yaday alcanaza canasada horteeda iyagoo maraya yani xagga shishe iyagoo ka maraya waayo sutra haddii la dhiganayo waxaa la diidan yahay adiga iyo sutradaada in laydinkala dhex maro laakiin iyada wixii ka dambeeya in la maro waxbaasii kuma sugnaa xadiidka waxaa loo daliishanaya inay bannaan tahay shaygii casaa in lagu tukado maxaa shayga cas ama midabka casi loogu tilmaamay axaadiis baa ku timi diidaysa sunanta iyo keyrkeed ku timi oo nabigu calayhi salaau wasalaam uu leeyahay ina hadihi min iyaabi lkufaari falaa talbasha waa maryaha gaalada ee la xidhan uu ku leeyahay cabdlaahi bni camr bn alcaas maa hadihi araydatu calayk maradan case aad xidhan tahay waa maxay iyadoo nabigu diidan yahay calayhi salaau wasalaam axaadii kalena waa ku timi hayga casma la xidhanaya mise la xidhan maayo culimmadu aqwaal aad u badan bay ka leeyihiin khilaafkana waxaa keenaya axaadiista qaar waa diidaysaa kuwa aynu tilmaannay baa ka mida qaarna waa bannaynaysaa oo waxaa ka mida xadiiu abi juxayfa oo halkan aynu ku hayno fii xullatin xamraa nebigu wuxuu soo baxay isagoo xidhan isku joog cas isagoo xidhan waa xadii tilmaamaya banaanaansho tilmaamaya ficilka nabiga calayhi salaatu wasalaamna waxaa laga qaadanaya hadday ugu liidato banaanaansha ayaa laga qaadanaya see laysu waafajinaya keebaase la xoojinaya ilaa sideed qowl bay culimadu ka leeyihiin kitaabulibaaskynu ku faahfaahin doonaa laakiin halkan waxaynu ku tilmaamaynaa aqwaasha lagu jamciye waxaa ka ee culimmada qaar ay ku jamciyeen in la kala qaadayo kii duntiisa la caseeyey intaan marada laga samayn kan noocaasi inuu yahay waa sida bayhaqiya ay ku jamcinayaan yacni maradu asalkeeday casay oo markii dunta la samaynayay baa la caseeyey ayaa la sabqiyey cinda anasji waa markii dunta la samaynayey ee marada la samaynayey ee marada markii la tolay ee qamiis iyo shaarya laga dhigay kabacdi in la caseeyana waa ka la diiday waana ka xadiiu cabdilaahi bni cumar ee axaadiista nahyiga shayga case la diiday ugu saxiixsan waa ka laga fahmayo oo wuxuu ahaa mucasfar buu ahaa yani maradiibaa waxa la mariyey cusfur baa la mariyey oo waa la caseeyey waa sida bayhaqiya ay ku jamcinayaan jamcinta labaad ee xadiidka lagu qaadaya waxay tahay in la yidhaahdo tanziih oo marka la diidayna waa min baabi tanziih oo nahyiga waxa lagu qaadaya waa wax laga fiican yahay taxriim maaha ficilka nabigu sameeye calayhi salaatu wasalaamna waa min baabi aljawaaz nahyigaa la diiday inaanu xaaraan ahayn oo ay bannaan in la xidho haba laga fiicnaado ayaa looga jeedaa macnaha noocaasana fa saara fii jaanibihi min alqurab kanahyi an yushraba min fami lqirab waxaw macnaha noocaasa lagu qaadayaa bay leeyihi ibn lqayim raximah llahu tacaala isagu wuxuu kusoo duuduubay wuxuu i ma dhicin nabigu calayhi salaau wasalaam casaan sooca inuu xidhay ma dhicin axaadiista tilmaamaysa macnihiisu wuxuu u dhacayaa yani shay casaan iyo midab kale ka kooban laakiin casaan sooca nabiga calayhi salaatu wasalaam lagama hayo inuu xidhay axaadiistana waxaa lagu qaadaya tilmaamaysa nebigu inuu xidhay shay cas inuu xidhay shay casaan leh tadiidmadana waxaa lagu qaadaya casaan sooca ayaa lagu qaadaya sidii loo dhigaba wuxuu gudagelayaa masaaishii aynu soo tilmaanay hadii lagaba soo qaado shayga cas inaan la xidhanay oo sideedaba loo diiday waxay noqonaysaa salaada gudaheeda hadii la xidho oo salaada lagu tukado nahyigaasi wuxuu u dhacaya khaarij asala yacni salaada in lagu tukado haddii lagu tukanaya haddaan lagu tukanayn mar walba nahyigaasi waa yaalaa waxay la mid tahay waxyaabihii aynu ka soo hadalnay kale marka salaada lagu tukanaya mar walba waa saxiix salaada lagu tukanayaa mar walba waa ansaxaysaa way jiraan culimo odhanaya xaalkanaa dambeeyey oo xaalku wuxuu ku dambeeyey marada cas in la xidho in la xidhaa inay bannaan tahay laakiin mar walba culimmada qaar waxay leeyihiin haddii xaalkeedu ugu sokeeyo waa karaahiya waa laga haboon yahay shay casaana oo sooca in waxa weeye la xidho lagu labisto waa mid la diiday wey cilooyinkuna waa kala duwan yihiin qaar waxaa ku yimi min iyaabi lkufaar inay ka tahay gaalada in lagu yaqaano culimmada qaar waxay ku tacliiliyeen inuu yahay min iyaabi nisa dumarka dharkooda inuu ka mid yahay sidaa awgeed aanay haboonayn raggu waxa weeye inay xidhaan ay ku labistaan maxalushaahidku waxa uu yahay marada cas in lagu tukado inay bannaan tahay ayuu xadiidku tilmaamaya laakiin macasaan soocaba waa sida bukhaari tabwiibkiisa laga fahmayo waayo maro cas buu ilaaqay laakiin culimmada qaar say ku tawjiihinayaan ibnulqayim iyo waxay leeyihiin casaan sooca ma ee liidima cas buu ahaa ee ma ahayn sooc ma ahayn baabu wuxuu baab yahay salaad tafaasiisha maryahana kitaab libaas baa inoo iman doona insha allahu tacaala baabu salaati wuxuu baab u yahay salaad fi sutuuxi oogada ama korka lagu tukanayo iyo walmimbari mimbarka dushiisa lagu tukanayo iyo walkhashabi qoryaha dushooda lagu tukanayo qaala abu cabdilah waa bukhaari wey waxau hi walam yara alxasanu xasan ma arag ba'san wax dhiba an yusaliya qofku inuu ku tukado cala aljamdi waxa weeye biyihii fadhiistay cala jumdi jundi jumdi naam waayo jamdi baa looga jeedaa cala aljamdi ay cala almaai aljaamidi biyihii fadhiyey ee jaamidka ahaa iyo walqanaatiri biriishyada iyo bundooyinka dushooda in lagu tukado wa in jara haba socdo taxtaha bariishka hoostiisa bawlun kaadi ha hoos socoto aw ama fawqaha waxa weeye korkeeda in lagu tukado dusheeda aw amaamaha ama horteeda in lagu tukado ida kaana baynahuma yani kaadidii baa looga jeeda ida kaana baynahuma dhexdooda hadii uu ahaaday sutratun sutra haddii ay ahaatay taxtaha bawl kaadiba kaa hoosaysa ama way kaa sarraysaa ama hortaaday tahay waxa weeye intuba waa mid banaan weeye laakiin adiga iyo najaasadii shay waa inuu idin dhexeeya wasalla waa tukaday abu hurayra calaa sakfi lmasjidi masjidka saqafkiisa korkiisa ayuu ku tukaday bisalaati limaami imaamka salaadiisa ayuu ku tukaday isagoo imaamkii ku xidhanaya wasallaa waa tukaday ibnu cumar cala thalji bara fadhiya dushiisa ayuu ku tukaday cabdulaahi ibnu cumar yani masaaishan oo dhan in lagu tukado ayuu imaam bukhaari u baabaysanaya xadiika sida looga qaadanaya ama masalada looga qaadanaya oo mid keliya waa mimbar dushii ama looxaan dushii in lagu tukado inta kalena la haleeshiinaya qaal waxa ui buhaari xadaana aliy bnu cabdilah waa almadini aliy bnu cabdilaahi almadini qaala waxa uhi xadaana sufyaan ibnu lmadini hadduu sufyaan sheego waa sufyaan ibnu cuyayna qaala waxa uhi xadaana abu xaazim waa salamat bnu dinaar qaala waxa uhi saaluu sahla bna sacdin sahla bna sacd bay weydiiyeen asaacidi radi allahu tacaala canhu min ayi shayin shaygaybuu ka ahaaday oo laga sameeyey almimbaru mimbarka nabiga alayhi salaau wasalaam faqaala waxa uu ihi sahl maa baqiya ma hadhin fi nnaasi dadka dhexdiisa axadun axad axadkaasoo aclamu minii iga cilmi badan yani mawsuufkiibaa xadfan ee ifadiina waa sheegay dadka kuma hadhin aclamu minii cid iga cilmi badan oo igaga xogogaalsan wuxuuna sidaa u leeyahay sahl bnu sacad wuxuu ka yahay aakhiru saxaabati wafaatan saxaabadii ugu dambaysay geerida ayuu waxaweye ka mid ahaa wa aakhiru صixaabi bitifaaqi mowtana abufayli wahuwa aakhiru bimakati waqiila fiiha jaabiru biaybata saaibu aw sahlun anas ayba ama madiina waxaa ugu dambeeya ciddii ku dhimatay waxaa ninka la yidhaahda sahl aw asaaib ibn yaziid alkandi labadaba waa layidhi yani waa saxaabadii ugu dambeeye saxaabada xagga dhimashada waxa ui cid igaga xoogogaalsan wixii laga sameeyey may hadhin yani ciddii la ogeyd waa dhimatay wey huwa isagu min ali lhaabati meesha haabada la yidhaahda ama kaynta waxa weeye dhuurtiisa ayaa laga sameeyey allu waa geedka dhuurta loo yaqaano waa geedaha waaweyn alaabana sideedaba waa kaynta laakiin hadda waxaa looga jeedaa waa qaabadii xilliga madiina ku taalay oo xagga cawaali ama madiina dhinaceeda koonfureed waxa weeye xigtay yacnii kayntii qaabada ahayd ee ku taalay geedka dhuurtee ku yaalay baa laga sameeyey camilahu waxaa sameeyey fulaanun ninka hebel la yidhaahdo mawlaa fulanata hebl waxa wey mawlaheedii ahayd aqwaal baa ku sugan waa laysku khilaafa lirasuuli llaahi sal اllahu alayh wasalam rasuulkii alle ayuu u wa qaama alayhi rasuul llahi sal اllahu alayh wasalam rasuulkii allana mimbarka dushiisa ayuu ku kor joogsaday oo uu dul istaagay xiina cumila markii loo soo sameeyey wa wudica waa la dhigay mimbarkii fastaqbala waa qaabilay nabigu alqiblata qibladii kabara waa takbiirtay wa qaama naasu dadku waa istaageen khalfahu gadaashiisa faqara'a ay ilfaatixata faatixadii buu akhriyey wa rakaca nabigu waa rukuucay wa rakaca annaasu khalfahu dadkuna gadaashiisa ayay rukuuceen uma rafaca ra'sahu madaxiisa ayuu kor u qaaday uma rajaca nabigu waa noqday alqahqara dibdib buu u noqday fasajada waa ku sujuuday cala ardi dhulka ayuu ku sujuuday uma caada waa noqday nabigu ila mimbari mimbarka ayuu u noqday uma rakaca nabigu waa rukuucay waa tii labaad uma rafaca ra'sahu madaxiisa ayuu kor u qaaday uma rajaca waa noqday alqahqara dibdib buu u noqday oo bimacnaa wuxuu ka degayaa mimbarkii buu doonaya dib inuu uga dego xataa sajada ilaa uu ku sujuuday bilardi dhulkii uu ku sujuuday fahada kaasi shaanuhu ay shaanu lmimbar mimbarka xaalkiisu sidaasuu ahaa waxaa la weydiiyey maxaa laga sameeyey maxaa laga sameeyey baa la weydiiyey waxaa ku filnayd inuu yidhaahdo min atli lghaaba geed dhuureedka ayaa laga sameeyey laakiin si uu usii caddeeyo inuu goobjoog ahaa oo uu si fiican u og yahay ayuu tilmaamay markii sidaa loo keenaya uu cusbaa nabigu dushiisa inuu ku tukaday waana halkaynu u wadano mimbar dushii in lagu tukado salaaduna ay ku ansaxayso inay bannaan tahay buu imaam bukhaari u baabaysanaya faqaala waxa uu yidhi qaala abu cabdilaah imaam lbukhaari waxa uu yidhi qaala caliyu bnu cabdilaah almadini sa'alanii waxa i weydiiyey axmed bnu xambal raximah llahu tacaala can hada alxadii xadiidkan isaga ayuu i fainamaa aradtu waxaan doonay ana nabiya sal allahu alayh wasalam nabigu kaana inuu ahaa acla mid ka sareeya min annaasi dadka yani nabigu alayhi salaau wasalaam mimbarka dushiisa markuu ku tukanayay ee saxaabada uu tujinayay sujuudda hoos buu soo degay laakiin salaada badankeeda nabigu dadka waa ka sareeyey basa wuxuuhi imaamu axmed wax dhibi kuma sugna an yakuuna alimaamu imaamku inuu ahaado aclaa min annaasi dadka mid ka koreeya yacnii imaamku meel sare inuu ku tukanayo dadkuna ay ka hooseeyaan wax dhiban ma laha masaajidada qaar sida xaramaynkoo kale waxay leeyihiin andhar garoon bay leeyihin ah, dhulka hoostiisa ah marka qofka tukanaya imaamku waa ka sareeya way bannaan tahay imaamu wuxuu leeya wax baasiye kuma sugnaa bi hada alxadiii xadiikan anagoo qaadanayno daliishanayna oo nabigu dadka waa ka sareeye markuu mimbarka ku tukanayay waana sida jumhuurtu ay qabaan min alxanafiya washaaficiya walxanaabila imaamu maalik baa laga sheegay waxa wey ma laga sheegay qaala waxa ii faqultu waxaan idhi ina sufyaan bna uyayna waa imaam buhaari sufyaan bnu uyayna kaana waa ahaa yus'alu mid la weydiiyo can hada mas'aladan kaiiran in badan baa la weydiinay asalaatu fi lmimbar ama cala lmimbar falam tasmachu minhu kamaad maqal miya qaala waxau hi imaamu axmed la kama maan masalada kama maqal waila xadiidka asalkiisa imaamu axmed waxa weeye waa ka maqlay waxa weeye sufyaan bnu cuyayna imaamu axmed waa ka maqlay xadiidkanna waa ka qaatay laakiin masalada ku saabsan nebigu calayhi salaatu wasalaam mimbarka dushiisa inuu ku tukaday masalada noocaasa imaamu axmed masaladaasuu tilmaamaya ibnu cuyayne inaanu ka maqan waila xadiidka asalkiisa imaamu axmed musnadkuu ku soo saaraya shuyuukhda uu ka warinayana waxaa ka mida ah sufyaan bnu cuyayna ayaa ka mida ah. waana maslada uu tilmaamaya caliy bnu lmadiini ina sufyaana bna cuyayna yus'alu can haada masaladan baa la weydiinayay oo ah asalaatu cala lmimbar haddaynu soo koobno masaaishii la tilmaamay waxaa ka ah, baabka lagu tilmaamay asalaatu fi sutuux ooga in lagu tukado wlmimbar mimbarka dushiisa in lagu tukado iyo walkhashab almimbar walkhashab labadaas hadda xadiidkana inoogu wada daliila oo mimbarku wuxuu ka samaysnaa khashab qori buu ka samaysnaa geedka dhuurta laga sameeyey mimbarna waa laga dhigay labada xadiidku waa ku cadiye xaaladahaasoo dhan iyo waxyaabahaasoo dhan in salaadu ay ku ansaxayso ayuu imaam albukhaari u baabaysanaya aynu kala qaadno asalaatu fi suuux iyadoo waxaa ka dhalanaya imaamkii horta oogo qofku hadduu keligii ku tukanayo maa fi mushkila aiga laakiin aarka laga soo naqliyey abi hurayra laga soo naqliyey isagaa ku tukanayay oogadii ama dushii ku tukanayay imaamkuna guduhu ku tukanayay waxaa ka soo baxaysa an yakuuna alma'muumu aclaa min alimaam ma'muumku inuu ka sarreeyo imaamka iyaduna waa bannaan tahay waa masale bannaan wey oo sida hadda dhacda dabaqii labaad iyo kii saddexaad inuu waxa weeye qofku ku tukanayo waxaa kaloo la tilmaamay oo masaa'isha ka mida biyihii la fadhiisiiye jaamidka ahaa abcan dee biyihii aan fadhiisayada waa la quusaya israada ku tuko suuragal ma ah. laakiin biyihii fadhiisaye jaamidka ahaa qofku hadii uu ku dul tukado salaadiisu inay ansaxayso waana aarka laga soo naqliya ibnu cumar falji iyo biyaha jaamidka ah waa isku macn alaada waa ku ansaxaysa waxaa la mida bariishkii hoostiisa najaasadu ay qulqulaysay inaad ku tukataa waa bannaan tahay waxaa la mida dhulkii najaasada lahaa waa sibirkii najiska ahaa waxa weeye inaad sijaaya duldhigato ama gogoshii najaasada lahay hadaad mara dusha ka saarto marada daahirka inaad ku tukato iyadana waa loo ogolyahay wa ida kaana baynaka wa bayna anajaasati sutra adiga najaasadii shay hadduu idin dhexeeyo marada hoose waa najis mid ka saraysa inaad ku dul tukato waa mid lagu ogolyahay w waxaa la mida shaygii najiska inuu kaa sareeyo hadii hay uu idin dhexeeyo shay idin dhexeeyo hadduu hortaada yahay oo aadan ku sujuudayn iyaduna waa la mid waa kaa ansaxaysa waxyaabahaasoo dhan waxaa loo daliishanayaa aaaartaas ayaa loo daliishanayaa qiyaaskuna waa keensanayaa oo wixii najaaso ku saabsan najaasada la diiday waata jirkaaga ku sugan ama shayga aad xidhan tahay ku sugan ta noocaas ayaa la diiday laakiin hadduu shaygu kaa baxsan yahay oo isaga laftiisa aadan ku sujuudayn oo xubnihii salaadu aanay mubaasharaynayn ta noocaasi wax dhibi kuma sugna xadaana muxamed ibnu cabdiraxiim waa ninkii saaciqa loo yaqaanay asaaciqa danab waxaana loogu bixiyey xifdi badnaantiisa qaala waxa uhi xadaana yaziid bnu haaruun asulami qaal waxau hi ahbaranaa xumayd bnu abi xumayd awiil an anas bni mali radi allahu tacaala canhu ana rasuul اllahi sal اllahu alayh wasalam saqada waa ka dhacay can farasihi faraskiisa ayuu ka dhacay fajuxishat waa la xagtay saaquhu dhudhunkiis xagtimaa soo gaadhay aw katifuhu ama waxa weeye garabkiis waala nabigu waa ka dhaartay min nisaa'ihi dumarkiisa shahran mudabila ayuu nabigu ka dhaartay wuxuu ka dhaartay anlaa yadhula calayhina inaanu soo gelin fajalasa waa fadhiistay nabigu fii mashrubatin lahu qol sare oo uu leeyahay mashruuba waxaa la yidhaahdaa laga samaysanayaa qol yar oo sallaan leh oo meel yaroo sare ku yaala fooqoo kale ah waa urfatun caaliya fii mashruubatin lahu qol uu leeyahay darajatuha sallaankeedu min juduucin waxa weeye jirida geetimireedka laga sameeyey faataahu waxa u yimi asxaabuhu asxaabtiisibaa u timi yacuuduunahu iyagoo soo booqanaya maadaama nabigu dhaawacmay fasallaa bihim nabigu waa tujiyey jaalisan xaaluu yahay mid fadhiya walxaal hum yaguna qiyaamun ay yihiin kuwa falama sallama goortii uu salaamu naqsaday nebigu qaala waxau hi nabigu inamaa jucila alimaamu in kalaaba maaha imaamka waxaa laga yeelay liyutama bihi si waxa weeye loogu daydo yacnii imaamka waxaa imaam looga dhigay in lagu daydo wuxuu imaam ku yahay liyutama bihi si loogu daydo faida kabara hadduu takbiirta fakabiru idinkuna takbiirta farkacuu la rukuuca waida sajada haduu sujuuda fasjudu la sujuuda oo ka daba sujuuda wain sallaa haduu tukada qaa'iman xaaluu yahay mid taagan fasalluu tukada qiyaaman waxa weeye xaalaad tihiin kuwa taagan yacni idinkuna istaag ku tukada wanazla nabigu waa soo degay li bishu markay sagaal iyo labaatan ahayd ayuu ka soo degay qolkii sare uu ka soo degay xaguu usoo degay xaasaskiisiibuu usoo degay oo usoo galay fa qaaluu waxay idhaahdeen xaasaskii yaa rasuul allah innaka adigu aalayta shahran waxaad dhaaratay bil inaadan noo soo gelayn faqaala nabigu waxau hi ina shahra bishu waa aayani bishu sagaaliyo labaatanna waa noqotaa sodonoo keliya hamoodina <clears throat> xadiiku baabkii hore ayuu la socdaa maxalu shaahidkuna waxa uu yahay oo loo daliishanaya nacam nabigu calayhi salaau wasalaam inuu ku tukaday meel sare inuu ku tukaday mashruubatin lahu qol sare oo uu leeyahay nabigu calayhi salaau wasalaam inuu ku tukaday oo marka guriga la eego waxay noqonaysa sadxiyo oogow kale ayay noqonaysa ee meesha caaligaha in lagu tukado inay bannaan ayuu xadiidku waxa weeye daliil u yahay masaaisha kale iyadu meelaheeda inoogu iman doontaa hadday ilaaga tahay hadday tahay masalada imaamku hadduu fadhi ku tukanayo dadka ku jamacsanaya ma waxay ku waafaqayaan fadhiga mise iyagu hadday istaag awoodayaan istaag bay ku tukanayaan xukunkan waa laga dambeeyey oo waxaa ka dambeeyey in waxa weeye haddii imaamku uu yahay oo fadhi uu ku tukanayo dadku inay istaagooda ku tukanayaan oo aanay fadhiisanayn sida halkeeda noogu iman doonta insha allahu tacaala baabun wuxuu baab u yahay idaa asaaba haddii wallahu tacaala aclam sal allahu waslm cala nabiyina muxamed wa alihi